بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته macallinkaanu mihidi waa ka macalinkii garab fadhiya kursiga macallinkana inaan ku fadhiista ma ahayne laakiinse habkan loogu hadlayo mikrofoonada ayuunbaa inta la rakabayaa badanoo dhaqdhaqaaqa umaan udidin ani kursiga kaa yar buha laakiin sheekha insha allah daqiiqada kadib soo fadhiisan doona insha allah waxaan ilaahay ugu mahadnaqaynaa nicmada islaamka waxaynu si gaara ah ugu mahadnaqaynaa cilmigaa shareecada ee aad loogu soo jeestay ee weliba xalaqaadkii masaajidka dib loo adkeeyey taasaynu ilaahay ugu mahadnaqaynaa dhallinyaro iyo odayaalba alxamdulilah alxamdulilah alxamdulilah aan idhaahdo intaa ka gudbo waxa runtii inoo bilaabantay silsilad fiqigii ah shaaficiga waxaa jirtay sida aynu xalayna sheegnay mar labaadna intii maqlida aynu ugu celinayno laba tacliimood baa imka isgarab socda tacliim waxa weeye tacliinta aynu baranno diinta islaamka tacliinna waa tacliinta aynu baranno culumta maadiga ah waxaad tacliintaasi shareecadu waxa asal u ahayd marka dadka soomaalida a la eego masaajidka oo asal ahaa tacliinta kalena iskuullada iyo jaamacadaha ayaa lagu baran jiray waxaa sanadahan ugu dambeeyey tacliintii tacliintii diintu waxay u guurtay xaggii macaahidda iyo jaamacadaha waxaad mooddaa dad badan inay ka guureen markaa xalaqaadkii masaajidada ay tacliinta ka baranayeen deedna masaajidada ardaydii wax weelayn lahaydee ka baran jirtay ay yaraatay xataa ardaygii uu noqday uun arday ama maadi iyo tacliintii maadiga daba cararaya ama inuu shahaadad helo uun doonaya inuu helo oo uu culuumta islaamiga ah shahaado ka helo waxa se runtii jirta oo dadka aadka u baadhay ee garanaya ee aqoonta u leh khibradda u leh ay og yihiin cilmiga shareecada halka laga faa'iidaa waa masaajidka kitaab intuu bilaabmo dhammaada bilaabmo dhammaada masaajid baa laga helaa jaamacadaha dadka ka soo baxay ama ku jiraa way dareemayaan waxaa la odhanayaa simisterkan ama fasalkan tacliintaasaa la dhiganayaa kutub baa laga soo qaada ama kitaab baa in laga xadidaa xataa haddaad maqasho wuxuu ku takhasusay tafsiir haddaad maqasho annagu takhaskaygu tafsiir buu ahaa iyo cilmuulqiraa'aat markii jaamacadda aanu dhiganaynay xiisadaha ugu badanna tafsiirka waa lana siin jiray ilaa suura toban jus baanu dhigannay afartii sannadood afartii sannadood jaamacadda waxaanu dhigannay afar afartaasna waxaanu dhiganay toban jis baanu dhigannay masaajidkana waxaad ka helaysaa dee masaajidkeenna ba sanad gudihii baa tafsiirkii lagu dhammeeyey inta alxamdu iyo laga soo bilaabay albaqara ayaa birabbinaas lagu geeyey fiqiga marka la dhiganayo abwaab la xadidaa ama kitaab baa meele laga xadidaa ama kutub baa laga xadidaa kitaab bilaabmaya oo halkaa intuu ka bilaabmo halkaa ku dhammaanaya waa naadir caalamkaba waxa ilaahay mahadiya innaga waxaynu sii haynay in masaajidada wax lagu dhigo laakiin masaajidadu way cabanayeen oo dadkii wax baran lahaabaa yaraaday oo ama shahaadad daba cararay ama maadi daba cararay waxaa markaa dhacday runtii in culimmadu in badan fakartay war sidee baynu xalaqaadkii masaajidada u soo celinaa barakadii cilmiguna ay u soo noqotaa culimmona loo hela maaha mar walba in kitaab waloo la dhigayo oo fiqiya aynu soddon sannadood ama labaatan sannadood ka sugno un sheekhu inuu inoo dhigo waa in la helaa ardaydii sheekha oo masaajidadii magaalada iyo magaalooyinka iyo tuulooyinka u kala baxay oo casharadii dhigaya soo saa sheekhi waxay midhihiisu soo baxayaan kitaabkii markuu dhigo ee uu dhammeeyo inuu xer helo iyo arday helo iyaguna sidii u dhigi karta oo gudbin karta markaa waxaannu isnidhi runtii waa kala fogaanshaa dhacay ardaydii ama dadkii dambe aad u xiisaynaya nidaamkii jaamacadaha iyo macaahidda iyo masaajidada oo duruusti oo la dhammaystiraya ay taallo waxaanu nidhi markaa waaba fikradeh oo labada maynaan iswaafajin karin labadaba haddaynu isu keenna ka warrama ma waxbaa inoo diidaya maya deedna waxaan xalaqaadkii masaajidkana aan soo celino imtixaanaadkii aan qaadno nidaamkii kashfu darajaadka macdalu taraakimka iyo g b aynu samayno wixii o dhan aan ardaygu simistarkii ama kitaabku dhigtaba ha loo qiimeeyo shahaadadiina sidaa ku qaato ardaygii dadaal badan buu samaynayaa shahaadada hay tadriis baynu samayn doonnaa saxeexda shaambadda u samaysa dabeedna aynu nidhaahdo ardaygaasi fiqigii wuxuu leeyahay aqoon waana arday runtii kitaabkii intuu bilaabay dhammeeyey sheekhna u leh sheekh la'aantuna imanka kitaab aad iska dhigato inaad meelaha ka akhrisato dee waa joornaal aad akhrisatay uun inaynu u helno sidaas darteed barnaamijkan aynu samaynay waa tijaabuhaa xagga tafsiirkaa laga soo bilaabay fiqigana dhowaan baynu bilownay wuxuu helay barnaamijkan iqbaal buu helay aad iyo aad baan dhallinyartii oo arrinkanba doonaysay baanu hellay farxad weyn bay macallinkiina u keentay annagii oo ah raggii la shaqaynaya ama culimmadii la shaqaynaysay culimmadana runtii farxad weyn bay noo keentay maalin maan ka maqnaan intii labadii kitaabe hore isku kitaabkaa matnu safiinat najaa iyo matnu safiinat salaa labadaba waan fadhiyey ardaydaasi siday u dadaalayaan koonayaashay gelayaan siday u raacanayaan qalbigaaga runtii dareen gaaray ku samaynayeen ilan sawirkii baan caawadaysanaya anigu eh waa hordhac aynu kitaabka cusub ku furayno kitaabkii waxaynu ku tijaabadii koowaad buu markaa maray oo ah bal imtixaankii aan qaadno imtixaankii arday boqol iyo ayaa galay boqol iyo sagaal iyo yihiin wuu ku cusbaa ardayda in badan oo waxaa laga yaabaa nidaamku inuu ku cusbaa nidaam masaajid oo haddana imtixaankii la qaadayo oo la ilaalinayo culayskeeda iska lahayd waana imtixaankaa iska wata haddii imanka faatixada lagu weydiiyo lagaaga yaro naxiyo way kaa dulboodaysaa sidaas darteed ardaydii haddana iyadoo taasi dhacday imtixaankii natiijadii ka soo baxday macallinkiina way ka farxisay qolooyinkaiyagii ka agdhowaana way ka farxisay in ardayda intii badnayd ay wada baastay waa wax ilaahay mahadiya waa sii dhiirada markaa kelmadahay waa inaan sii dhiiri geliyo ardaydii ay dhacday inay imtixaankii maalan sababa awgood ugu hooseeyeen ama fahamku ka yara duulay ama si qalinkii iyo xaashidii iyo qofkan ilaalinaya iyo warqadan la hordhigay ka yara sasay ama si uun wax uga yaro si noqdeen waxaan nidhi ardaygu mar labaad ha soo akhriya kitaabkii ha soo jilciyo imtixaan labaad dawru aani ama tasfiya wa la dhaa mar labaadna ha galo way u furan mar labaad intuu galo derajo wanaagsan ha qaato hadduu doonayo ardaygii sidoo kale ardaygii maqnaa ee isagu habeenkaa haleeli waaye imtixaankii mar labaad ha galo taasi waa mid imanka waxaynu soo dhammaynay hal kitaab baynu u ictibaarinaynaa labadii kitaabee isku jiray safiinihii safiinat naja iyo safiina salaalkii hal kitaab baynu imaka ka soo mar qura imtixaankoodii la wada maray boqol derajo ahaa imtixaanka kitaabkan imika almukhtasar saqiir almukhtasar asaqiir aynu gelaynana waa hal kitaab baynu oo boqol derajo lagu bixinayo kaa maanta inoo dhammaaday waxa weye imtixaankiisii waa la qoray kashfu darajaat warqaddii lagu muujinaya ardaygu wuxuu keenay ayaynu ku qoraynaa waa maadadii koowaad oo la ohantae safiinatu naja intaasuu keenay waa la qoraya ardaygii isagu doonaya maadda inuu soo celiyo darajadiisita baa loogu qori doonaa markuu kor usii qaado soo farxad maaha dabadeedna ta labaad afraad dabeedna macdali taraakim wixii loodhan jira waynu isku g baad ku tirahdaan inta la isku dhufdo ayaynu ka soo saaraynaa afrejka uu ardaygu keenay ee uu ka qaadanayo ma imtiyaasba ma jayid jiddanba ma jayidba maqbuulba markaasaynu soo saari doonnaa taasi waxay keeni doontaa arday inay soo baxdo culimo ah oo aqoon leh inay soo baxdo oo haddana shahaadadiina haysta waa ragga aynu doonayna jaamacadaha inay wax ka dhigaan waa ragga aynu doonayna macaahidda inay wax ka dhigaan culimo waa ragga aynu doonayna maxkamadaha inay fadhiistaan maxkamadaha iyo garsoorka inay ummadda gaadhsiiyaan oo ay waxbaraan haddii jaamacad buu aan ka soo baxa uu yidhaahdo loogaan soo bartay loogu waa maxay qawaaniin wadciya waxa weeye waa artikallo iyo qodobo ayuu garanaya qodobo aan mararka diintaba mararka qaarkood sal ku inan waxaynu baahanay shareecadii yaqaanoo yidhahdo qodobkaa afariyo ee wax lagu xukumay shareecada islaamka kuma sugna waanigii ku soo bartay kitaabkii safiinatu salaadka ugu horreeyey qodobkii safiinatu salaadka ee baabkiisu ahaa baabu kada wa waa uu ku qaldan yahay waxaanu sax ku yahay siduu sheekhu noogu dhigay bejkii lixaad ee matnigii safiinu salaadka faqraddiisu waa safxaddii iyo laynkii soo intaa ma yidhahdaanun waa intii oo saxa oo <laughs> aynu garsoorkii doonay aynu ka markaa ummadani ragga u baahantah waa idinka annagu aan idin dhiirigelina imka rag waaweyn baanu noqonay laakiin aanu dhiirigelino habeen walbana waxbaa nooga baxa sheekhaan u sheegaya kitaabkaa safiinatu najaah dalxiya ka soo jeeda iminka barkii aan garanayaa raggii berigii dhigan jiray koob iyo siddeetankii baa kitaabkaa laii dhigay koob iyo siddeetankii inteed leekaydeen laakiin iminka markaynu dhiganaynay kitaabiga macaana oo fiqiya oo aan dhegaystay walla inaanu isoo marin aniga kitaab iiga macaanaa oo fiqi ah oo aan dhigtay oo kitaabka iiga macaanaa soo maray taariikhdayda maan arag deedna waxaan nahaa koob iyo sideetanka noqon waaye dhadhankan uu yeeshay wax markaa idinku laakiin imanka wixii isku dubaridan baad hesheen masaladii oo la taasiilinayaad aragteen oo fiqigeedii la eegayo xadiidkaasaa ku soo aroray kaasi waa saxiix kaasi waa daciif aayaddaa qur-aankaabaa saa u sheegtay marka waxaan uga jeedaa sirta aynu imtixaanadan uga jeednaa maaha ardayga ayaa dhulka la dhigaya ardaygaaynu soo saaraynaa xataa haddii derajada loo sheega ardayga oo nidaamka ardayga derajada loo sheego oo ardaygu arko derajadiisii oo yara hoos u dhacsan si siriya oo nidaamsan marka loogu sheego maalan hadday suurto gasho ama dee barnaamijkiisa marka loo sheego markuu isarko hadduu arko inuu hoos u yara dhacsan yahay de imtixaan labadaha soo celiyo dee derajadaba ha qaataba mid baa ku haysataa sidaas darteed tijaabadii hore way inoo najaxday waxaa najixiyey tijaabadaa iyada ah macallinka runtii waxaa najixiyey ardayda hadduu macallinku aanu arday helin dee tajribadu ma najaxayso waxay u najaxday arday markii la helay waa idinkaan arkayo kitaabka bal waxa dad ummadda maanta fadhida eega haddaan iminka toban inan kiciyo oondha inoo tiriya inooba dhinac tiri boqollaalbaatin safiinaha intaad ku dhigaynayseen in leeg baad ku fadhidaan waxaana rajaynayaa dadku inaanay sidii caad had iyo jeer jirta kitaabka marka la bilaabo dadku way badan kitaabku marka uu sii dhammaanayana ardayda way yarad soo maa cagis inagu samaynayna insha allahu tacaala kitaabku markuu sii dhammaanaya ardayda cusub soo badanaysa dabeedna ka dambey kusii xidhmayaan dabeedna masaajidkabaa beri dhow waxaan doonayaa inaynu ka fakerno war niyo dabaqii koowaad waa tanoo waa loo dee meel kala fadhiistaa ma jirtee hadda waa riyadayda dabaqa labaad iyo ka saddexaad iyo ka afraad iyo in la buuxiyo waxaan kusoo gebagabaynayaa sheekha runtii ayaa iga codsaday inaan muqadimada ama hordhacaa sameeyo caawa kitaabkii labaad oo fasalkii labaada ah ayaynu bilaabaynaa fasal waa simisterkii labaad kitaabkuna waa almukhtasar sagiir waa sheekheenna cabdilaahi ibnu cabdiraxmaan baafadl alxadramiy ashaaficiy raximah اllahu tacala ayaynu bilaabaynaa si wanaagsan aynu imaka kitaabkaa u xifdino si wanaagsan aynu sheikha u dhegaysanno qalinkaaga iyo buuggaaga hayso tajribadaasi waa tajribada aad looga faa'iido dhegaysiga quri ma wanaagsana qalinkaaga iyo buuggaaga hayso macluumaadkan macallinku ku hadlayo adoo aan wax walba ka qorayn ishaaraad ku qoro cilmi badan kitaabkaagana ilaasho mustaqbalka wuu ku anfici doona kitaabkaasi inahaasaan jecel inaan ku soo ururiyo taariikhduna caawa waxa weeye waa shantii safar mise caawa lix waa lixdii safar habeenkuna waa habeen arbaca ah waa kun iyo afar boqoliyo toddobiyo soddon oo ku beegan insha allahu caawa siddeed iyo toban ayay caawa noqonaysaa bishii koob iyo tobnaad laba kun iyo shan iyo tobanka sheekheenna waxaan leey jazaahu allahu khayran jazaahu allahu khayran jazaahu allahu khayran isagoo halkan sheekhu arday buu u dhigay halkaasuu fadhiistay kutubta saasaa loogu dhigay mikrofoonka saasaa loogu dhigay arday toddoba sideedaa dhiganayay toban aniga sheekh dadku way naxayaan war sheekhan toddobada ardayn u dhigaya ee haddana kitaabka dhammaynaya mid kala bilaabaya muxuuha wallahi wuxuuhi aniga ardaydu dee aniga ardaydu asal iimaha buu yidhi anaa su-aashaa weydiiyey in masaajidku ii soo buuxsamaa aniga iyo inay laba arday iga dhigtaan waa isugu ka yimid buu waa fikrad wanaagsan culimada qaar baa waxay dhahdeen war haddii ardaydu ugu yartay adna yartay inaga daa midhihii baan ku idhi habeenkii ardaydu saa usoo fadhiisatay si aad u fadhidaan waxaan sheekh intii badnaydeed fiqiga iyo kutubta kale ku qayliday ee aad akhriday ee aad akhriday ee xertu yarayd markaad sabirtay sabirtay alla ku eegay inaad u sabrayso ayaa ilahay xertiina kugu soo furay <laughs> xertiina ilahay kugu soo furay ilaahay u sii siyaadiyey xerta sidaasaynu kitaabkan iyo kutubka inaynu dhigno waxaan idiin sheegaya haddii nidaamku sidan u hirgalo inaynu barnaamijyo kale oo badanna ku dari doono hadday tahay xaggii luqada hadday tahay xaggii caqiidada hadday tahay xaggii kutubta kalena waynu ku dari doonnaa insha allahu tacaala wajazaakum allahu khayra wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wbarakaatu alxamdulilah rab alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamedi wcala aalihi wasaxbi waslem allahuma anfacna bima callamtana wacallimna maa yanfacuna wazidna cilman yanfacuna walxamdu lilah cala kulli xaal jazaak اllahu khayran sheekh maxamed aadan ilaaha ka abaalmariye kelimad wanaagsan oo hordhac oo muqadimo ah oo dhiirigelinaba runtii halkan inooga soo jeediyey ilaahay isagana ha ka abaalmariyo runtii waa ka hindisihiisa iyo himiladiisa runtii masaajidka intaa leeg uu inoogu dhismay isaga masaajid yar oo koobanah oo cidhiidhiyah oo aad u kulul ayuu odhan jiray waxaan ku riyooday masaajidkaasoo afar dabaq iyo saddex dabaqahoo ayuu ku riyoon jiray riyadii baa ilaahay u dhabeeyey dadaalkiisa iyo waafajinta ilaahay waafajiyey baa runtii masaajidka qiimahaa leh ee aynu wax ku dhiganaynaa uu inoogu hirgalay insha allahu tacaala caawa hordhac buu inoo ahaan doonaa kitaabku inta aanan mu'alifka iyo kitaabka runtii aanan u gelin waxaan ka horraysiinayaa waxooga yaro hordhac ahoo ahmiyadda uu fiqigu leeyahay iyo muhiimadda ay leedahay ama dariiqada iyo waddada wax loo baran jiray ee ay tahay haddaynu doonayno cilmi iyo fanni inaynu guurinno aynu culimo noqonno aynu u marayno kelmaddaana runtii waxa igu kelifay dhallinyarada qaarkood baa afar iyo shan gaadhayabaa iyo markaasdha sheekh kitaabka waanu eegnayoo kii horunbuu la mid yahay laba iyo saddex buu markaa kelmadood buu dheer yahay macnaha waxaa ka muuqda qawad ay kitaabkii qawadsan yihiin baa ka muuqda oo ay leeyihiin maxaa kitaabkan yareen safiiniba wax badan aan dheerayn uu sheekhu wakhtigeedii kaga luminayo muu kitaab ka roon idiin dhigo taasaa runtii igu kalifday oo aan jeclahay inaan jawaabtan aan ka bixiyo qodobka koowaad horta walaalayaal cilmiga fiqigu oo cilmi laga soo dhambalay kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka iyo ijmaaca culimmada iyo qiyaaska runtii culumta sharciga kuwa ugu muhiimsan buu ka mid yahay ee aanu qofna ka maarmaynin ama ka kaaftoomaynin le'annahu isaga ayay noloshu dhammaanteed ay ku dhisan tahay axwaasha iyo xaaladaha dadkuna isaga ayay ku nidaamsan oo ay ku qaabaysan tahay fuqahadeennuna raximahullahu tacaala waxay ahaayeen dadu ilaahay sharcigiisa iyo diintiisa u diray waxay ahaayeen dadu ilaahay shareecadiisa iyo diintiisii ku ilaaliyey kama ay tegin masalo dhacday ama dhici doonta ilaa wax ayay ka sii yidhaahdeenoo way ka sii ijtihaadeen yacnii fardiyaad bay sameen iska daa wixii dhacay iyo wixii jirayoo waxa dhici doona ama iman doona ayay ka sii hadlayeen yacnii xaramka oo kale markay ka hadlayaan iyo waxa waxaydh hadduu gebigiisuba sidaa loo wado oo xaramkaoo dhammiba masaajidka noqdo seebaa loo dawaafaya ilaa hadal xad bayse sii weyddiiyeen yacnii wax kasta oo dhici doono oo ilaa qiyaami saaca imanaya iyo wixii jirayba waa ay ka hadleen xugunkeeda iyo sidii ay u arkeen inuu noqonayana waa ay kaga hadleen idan waa qawaaniintii shareecadani ay lahayd ee xarako kasta iyo dhaqdhaqaaq kasta oo noloshan adduunya ay leedahay baa camimtay ee ay kaga hadleen weeye ahmiyadda iyo qiimahaasuu leeyahay isaga ayaa lagu cibaadaysanayaa cibaadadii lagu saxanayaa isaga ayaa lagu tukinayaa imaam lagu noqonayaa isaga ayaa fatwo iyo jawaab diiniya lagu bixinayaa isaga ayaa wax lagu xukumaya lagu xaqayaa markaa ahmiyadda iyo qiimahaas ayuu leeyahay horta ha la ogaado ha lagu dadaalo qodobka labaad fiqiga iyo fanni kasta culimadu waxay u yeeleen bidaaya iyo nihaaya meel uu ka bilaabmo iyo meel lays yidhaahdo qofku halkaa ha loo gaadhsiiyo intaa wixii ka dambeeyana isagu ha iswado ayay u sameeyeen tusaale ahaan oo kale iminka innaga dee mooyaane marka loo eega iminka raggii waaweynee ajillada ahaa iminka imaamu nawowi oo kale marka uu ka hadlayo minhaajka iyo taaliifkiisa waata inu hallan ku dhignaynu dhammaystirnaye wuxuu odhanayaa asxaabtayadii way badiyeen kutubtii tasniifkii way badiyeen mabsuudaad iyo mukhtasaraadba markaasuu odhanayaa wa atqanu mukhtasarin almuxarar mukhtasar waxa ugu sugan kitaabka muxarar la yidhaahdo waa kitaabku minhaajka ka soo gaabiyey buu wuxuu ku tilmaamayay mukhtasar marka kaas ayaan waxoogay soo koobay oon soo urriyey buuhi si korka looga qabto idan imaamu nawowi iyo raggiisii minhaajka ayaa mukhtasaraadka halkay safiiniya mukhtasarku sakiirku inoogu jiraan minhaajka ayaga ugu jiray innagana waxaad moodaa inimka inuu yahay dee halka ugu dambaysa ee aynu gaadhnaba haddaba sidaasay culimmadu fanni kastaana waa caynkaa lagama bilaabaynin meel dhexe lagama bilaabay bilaabaynin kutubta ugu dambaysaa halkaas ayaa laga bilaabayo annagu nidaamkaan soo gaadhnay safiinaa laga bilaabayay mukhtasaru saqiirkaasaa lagu xigsiinayey aabushaacaa lagu xigsiinayey baafadlaha lagu xigsiinayey zubadkaa lagu xigsiinayey yaaquutu nafiiskaa lagu xigsiinayey cumdatu saaligaa lagu xigsiinayey minhaajkaa lagu xigsiinayey irshaadkaa lagu xigsiinayey sidaas ayay u socotay kutubo kaloo dhexda lagaga dari jiro oo ayaguna waa jireen waa fanniga fiqiga marka la dhiganayo kadaalig marka carabiya la dhiganayo ama naxwada marka la dhiganayo dee ajruumi baa laga bilaabi jiray camreedigaa lagu xigsiin jiray mulxahaa lagu xigsiin jiray kawaakibkaa lagu xigsiin jiray qadrigaa lagu xigsiin jiray alfiyaha lagu xigsiin jiray fanni waliba sidaasuu kutub yaryaroo laga bilaabo uu u lahaa kitaab waliba intii kii hore dhigay waxbuu ku siyaadinayaa uu ku kordhinayaa iminka mukhtasaru sakiirkani safiinihii aynu soo dhigannay waxoogay buu koriyay intii uu dhigayana wax badanoo ka midana wuu dhigaya waxoogayna wuuhu kordhinaya abushaacuna wuu sii kordhinayaa baafadluhuna wuu sii kordhinayaa zubadku wuu sii kordhinayaa cumdu wuu sii kordhinayaa mid walbana fiqigii ayaa kuugu sugmaya oo kuugu raasukhayo qalbigaaga sii gelayaa waxa kala duwan dadkan maanta degdega ku jiraa iyo dadkii annagu aan soo gaadhnay aan wax ka dhiganayna ama aan la baran jirnay siday u baranayeen hortu niyadu way kala duwanaydoo dee niyadu waxay ahayd inuu qofkani fannigan qabto iyo kutubtan uu qabto sheekh ku noqdo isaguna sii gudbiyo niyadaasi maanta way inagu yar tahay qodobka labaad ee isaguna jiray wuxuu ahaa wax degdegi ma jirin wax degdegi ma jirin iminka inta kitaabee halka aan ku dhammeeyey ee halkan uun la fadhiyey wax la qabanayaana jee maqaaxiyaan hareeraha uun la fadhiyey yacnii way badan yihiin halkaasaynu habeenkii cumdahaynu ka bilownay waynu dhammaynay minhaajka ayaynu bilownay hal habeen baynu mar akhriyi jirnay markii haddaynu laba habeen ka dhignay saddex habeen baynu haddana ka dhignay waa kii ku dhammaaday minhaajkiina dadka qaar baa halkanuun iska fadhiyay oo intanuun iska joogay oo maqaaxyahan iyo intanuun ka sheekaynoo maqrib intay ugu dukadaan iska baxayay cishaa'ina iyadoo la dhigaya uun soo noqonayay horta markaa waxa kala duwani waxa weeye ee aan idiin tilmaamayaa midiniyaddaasay ahayd midina waxay ahayd degdeg la'aan oo waxaa maqsadkiiyo ujeeddadu ahayd qofkani inuu kitaabkani keligiiba ha ahaadee inuu qabto ou si fiican u fahmo waxaan idiin sheegayaa kitaabka abushujaaca waa kaa dee abwaabta fiqiga oo dhan wada dhiga badideeda marka ilaa kitaabulxaj aanu gaadhno waxaan odhan jiray rubculcibaadaad baa dhammaaday ruuxulcibaadaad baa dhammaaday dabeetana waa fasixi jiray sheekha wiig mararka qaarkood beryahaanu cusbayn inaynu kutubta ku cusbaynoo kale sheekh noogu soo celi baanu odhan jirna dabeetana isagiiba haddana halkiibu ka soo bilaaba waa noogu soo celiyaa haddana mucaamalaadka markuu dhammeeyo waa joojinaa sheekh waa fasaxna haddana noogu soo celi baan laga yaabaa bushaacaasoo keliya saddex ama afar jeer inaanu hal teeram keliya aanu wada akhrisanno inaan kitaab kitaabkaa qabanno oo aanu gudbino ayaana muhimaddeeda ugu weynahayd laakiin degdegan hadda idinka idinku jira ee meelaa ku degdegaysaan aan la garanaynin idinkoo meelahanuun iska taagan yani ma garanaya wuxuu daaran yahay iyo qawadkanaa kutubtii qawadaysaan ee uu leeyahay macnaha waxbaba yani ma dheera kii hore eh yani waaba wax yar buu dheeri sheekh waan wada eegay ayay ardaydi leeyihiin waxana waa cilmigaa taraakumiga ah ee isaba socdee midba hunguri wax ka weyn la mariyaano wuu dilaca haddaad tidhaahdo immika aynu iskaga baxno aynu bilowno minhaajka ama cumdahaba aynu bilowno intuu kugu adkaadood ku wareerto ayaad iskaga tegaysaa haddaad ajruumi iyo iyo soo dhaafdo mulxa iyo kawaakibi haddaad soo dhaafdo oo aad tidhaa qadri uun aniga halayga layga bilaabo marka horaysaba intuu kaa hor yimaado ayaad iska cararaysaad joojinaysa oo wax lahuba weeye marka waxaan leeya walaalayaal waddada yaan la seegin wadadu waa taa degdegana ha layska daayo ala alaa laa taanuu cilma ilaa bisittatin saunbika can majmuuciha bibayaanin dakaa'un wa xirsun wa sibaarun wa bulqatun wa irshaadu usaadin wa tuulu zamanin waxaydhaha cilmiga culimmadu waxay dhahe alaa laa taanuu cilma ilaa bisittatin lix mooyee cilmiga ma gaadhaysa saunbika can majmuuca bibayaanin dakaa'un waa in fahan jiraa ilaahay baana bixiyo fahanka wa xirsun dadaal qofkani waa inuu dadaal leeyahay kan wastibaarun waa inuu sabir iyo adkaysi leeyahay wa bulqatun waa inuu dee haysaa hal wakhtina ha ahaatee dee waa inuu noloshiisii haysaa oo qof noloshii ka warwaraya oo wuxuu cuna aan haysanin isagana siday maskaxdiisu faariq ugu noqoto ee waxbarashadii markaa ay taam ugu noqotaa ayadana waa ka adkaanaysaa wairshaadu saadin waa inaad markaa sheekh murshida oo wixii si fiican ugu baxsan yahay oo ku toosiya waa inaad heshaa wa tuulu zamanin wakhti dheerna waa inaad heshaa wakhtigaagu waa inuu dheeraadaa waxaana hubaala haddii aad sidaa tartiibta aad u raacdo inaad ka midha dharinaysaa waa arrin laga maarmaana runtii waxaan idiin sheegayaa anugu waxaan bilaabay dhowr iyo siddeetankii koobiyo seetankiyo labiyo seetankiyo meelahaasaan bilaabay iyadoo weliba haddana ciyaar iyo kubadiyo ay wax noogu dhex jireen oo iska waxbarasho reer magaalay ahayd haddana aad baan ugu dadaali jirin markay lix iyo siddeetankii gaadhay xer baan lahay waan akhrii jiray abu safiinaha iyo abushaca iyo mukhtasaraadka oo dhan funuunta mukhtasaraadkooda waan akhrii jiray haddana waxaad helaysaa nin labaatan sane ama soddon sane ku soo jirayoo wuxuu soo dhiganayoon kitaab qura u dhigi karaya aanu jirin ama kitaab u dhammaadayba aanu jirin waxaan xasuustaa beri baanu tafsiirkaanu dhigin jirnay kubaddana aad baanu jeclaayoo tiim baan ka tirsanaa tafsiirkiina waxaa la dhigayaa bacdalcasarka kubaddiina waa bacdalcasar dabeedna intaan soo ninbaa wadaadaba marka masaajidka la furaa buu soo raaci jiray casharkii shalayto intaan casharkii shalay wadaadku soo raacaya aan dhegaysto ayaan iska carari jiray markaasaan casharkana intaan meelaha dhexe kusii tukado ayaan meelaha masaajidka tabliiqu ka dhisan yahay ayaanu ku ciyaari jiro markaasaan tegi jiray yani kubaddana dhinac bay iga jiidanaysay haddana casharkii maalin inaanu idhaafin runtii dhinac buu isagana iga jiidanayeyo waarigaa wadaadkaa shalay oo kale soo nin mutamakina baa runtii soo raaci jiray oo sidii sheekha u soo raacaya baa soo raaci jiray runtii sidaasaan uga faa'idaysan jirnay markaa arrinka aan runtii idinku boorinayaa waxa weeye inaydan kutubta qawadina sida ay u kala horreeyaan inaa u dhigataan weliba jaanis ayaa haysataan runtii annagu aanaan helin oo dee waxa kutubtu way yarayd waxaa kaloo ayadana wixii ilaahay afkaa sheekha kaala kulmiyo mooyaane ee aad ka qabato mooyaane dee meel aad kaga noqotaa ma jirin iminka isagoo duuban baad helaysaa haddaadaad mobilkaaga ku duubanaysaa toban jeer baad ku celinaysaa yacnii ma jirin waxaasoo dhammi ka ugu fahanka roone markaa isagu wixii sheekhu qabta qabtaa ayuunbaa dib u soo raaci jiray dabeetana waa lagu celcelin jiray qodobka aan aad iyo laxad idinku dhiirigelinayaan waxa weeye waa inaad raacataan oo kitaabka ku celcelisaan waxay dhaheen culimmadu asabqu xarfun wa tigraaru alf waa in dariska aad qaadanaysaa hal xaraf noqdaa waana inaad kun jeer ku celisaan oo aad raacataa haddaadse kitaabka intaad dhigato timaado aad halkaa iska dhigto ama isku laabto oo aad barito soo kala saarto waxa uu ka dhigan yahay inaanad kitaabkaa dhiganin ama soo xaadirinba laakiin waa inaad marka laga rabo waxay kitab la wa inaad akhridaa xataa waa inaad akridaayood sidii loo akhriyaya u akhridaa oo sidii oy labaatan qofku hor fadhiyaan oo kale waa inaad u raacataa xerta nidaamkaasay lahaayeen waa wada raacan jireen keligii isagoo geed fadhiya ayuu raacanayuu akhrinaya waxa la wixii la sheegayoo dhan hadda cid hor fadhidaana aanay jirin ayuu markaa samaynayey markaa raacashadaasina waa ka badhiyo ku celcelintaasi aad iyo laxaad ha loogu dadaalo ayaa leeyahay intaa kelmadda hordhaca haddii aynu intaa kaga gudubno bismi illahi raxmaan raxiim caaw waa siduu sheekhu inoo sheegay oo lixdii bishii labaad ee bisha safar la yidhaahaa kun afar boqol toddobiyo soddon oo waafaqsan siddeed iyo tobankii bishii koob iyo tobnaad laba kun shan iyo toban waxaynu insha allahu tacaala bilaabaynaa kitaabka yar ee almukhtasar asaqiir alma almukhtasar latiif labada magacba way ku sheegeen culimmadu almukhtasar latiif iyo almukhtasar asaqiir ayaynu insha allahu tacaala bilaabaynaa waxaa kitaabka alifay oo alimaam alcallaama cabdilaahi bnu cabdiraxmaan baa fadl alxadrami sheekhaas ayaa kitaabka iska leh haddii aynu waxoogay tarjamaa ama sheekha aynu u samayno sheekha magaciisa waynagaa sheegnay alimaam alfaqiih alcallaama cabdilaahi bnu cabdiraxmaan balxaaj baa fadle asacdi almadlaji nin reer yamana ayuu ahaa waxa ugu dhashay tariin magaalada la yidhaahdo siddeed boqol iyo kontonkii markii hijradu ahayd ayuu ku dhashay qur'aanka ayuu xafiday u kora ka qabtay dhowr matni oo fiqiga iyo carabiyadaana ayagana wuu xifdiyey cilmiga tajwiidka ayuu isagana aad iyo laxad isagana isku mashquuliyey fiqiga iyo xadiidkana cinaayo fara badan ayuu siiyey waxa uu ku barbaaray yacnii dhabtii aabbihii oo isaguna sheekha sheekh cabdiraxmaan oo isagu isaguna culimmadii waaweynayd ee ahlucilmigii israaxa ka mid ahayd ayuu markaa dhabtiisa ku barbaaray isaga ayuu cilmi fara badan ka qaatay iyo culimmo fara badan oo culimmadii markaa yamaneed ama siba mandiqadda xadramowd la yidhaahdo oo cilmiga ama runtii fiqigan shaaficiyadu uu markaa juduur waaweyn ku lahaa halkaas ayuu runtii cilmiga uu ka qaatay waana meelaha aan runtii filayo ayada iyo masar iyo madhabka shaafici inuu inagaga soo faafay amaba inaga soo gaadhay waayo xidhiir fara badan ba inaga dhexeeyey halkaas ayuu markaa sheekhu ee culum fara badan ayuu ka qaatay oo halkaasuu culimmadii xilligaa ayuu runtii wax badan kala kulmay aad buu u dadaalay ilaa uu markaa ku soo baxay oo mashaayikhdiisii iyo dadkii markaa xilligaas xilligaasoo dhammiba ay wada ogaadeen oo ay u ammaaneen kadib sheekhu waxa uu si uu u soo xajiyo oo xajiga cumrada u soo guto oo u kacay xagga xaramaynka ayuu kacay maka markaa waa ku nagaaday madiinana markaa waa ku nagaaday xilliyada culimmadii markaa halkaa iyadana ku noolayd ayuu markaa iyadana cilmigii ka qaatay haddana mawd ayuu haddana markaa dib ugu soo noqday halkaasoo iyadana culimmadii xilligaa joogtay ayuu iyadana wax badan ka qaatay nin caalimo oo caamila hayo faadil oo caabida oo waricahoo zaahidahoo aad iyo laxaad markaa u wanaagsan ayuu ahaa waxay ku sifeeyeen ciddii u tarjamaysay inuu ahaa mid awqaaddiisa iyo xilliyadiisa ilaaliyo oo cilmi dhigiddii iyo kitaab daalacashadii iyo cibaado iyo xus ilaahay mooyaane wax kale markaas aanay kaga lumin wakhtigiisu ayuu ahaa jaamic weyn oo ku yaallay magaalada shaxar la yidhaahdo ayuu ayadana wax aad iyo laxaad uga dhigay xilligaa markaa wuxuu noqday ninkii infiqiga markaa madaxda u ahaa dhulkaa dad fara badan ayaana markaa ku intifaacay arday fara badanina oo markaa magacooda la soo sheego culimmadaa yamaneed u badnaydna ayaguna cilmiga aad iyo laxaad bay uga qaateen sheekhu waxauu inooga tegey ilaahay ha u naxariistee mu'allafaha doore ayuu inooga tegey oo naafica oo runtii ilaahay qabuuluu siiyey siiba kuwa mukhtasaraadka fiqigaa ayaa aad u sii la yaableh waxaa ka mida ah almukhtasaru alkabiir ama kitaabka almuqadama alxadramiya ama masaa'ilu tacliim la yidhaahdo ee macruufkaah ama baafadla laydhaah hore aynuu akhrinay casriga halkan aynu ku akhrinay oo shuraax fara runtii lo ibnu xajar uu ka mid ragga sharxay bushrulkariimka iyo lagu sharxay minhaajulqawiimka iyo kitaabkaasuu leeyahay almukhtasaru saqiir ama almukhtasaru latiif oo markaa uu isagana koobay oo uu kaa markaa aad uga yaraysiiyey oo kitaabkan markaas aynu bilaabaynaa ayuu isagana leeyahay mansakulxaj buu leeyahay nushat alkhaatir fii adkaari almusaafir ayuu leeyahay kitaab la yidhaahdo lawaamicu alanwaar wahadaaya alasraar wawadaacicu alabraar fii fadli alqaa'imi bilasxaar ayuu leeyahay xilyat albarara fii adkaari alxaji waalcumra ayuu leeyahay alxujaj alqawaadic fi macrifati alwaasil walqaatic ayuu leeyahay awraad almasaa walsabaax ayadana risaaluu ku leeyahay xagga faragga risaale ayuu ku leeyahay qiblada macrifadeedana risaale ayuu ku leeyahay majmuuc fataawo ayuu leeyahay lagu ururiyey waxaa sheekhu markaa u wareegay magaalada shaxar la yidhaahdo oo madiine cilmi ahayd ayuu aakhira xayaatihi markaas u wareegay halkaas ayuu markaa wax kaga dhigayey halkaas ayaanu markaa sheekhu taariikhdu markay ahayd sagaal boqol siddeed iyo toban ayuu ku geeridoy oo lagu aasay isagoo cumrigiisuna uu jiro lixdan iyo siddeed sano ayuu markaa sheekhu allaah ku geeriyooday ilaahay u naxariiso raxmatan waasica haddii aynu intaa mu'allifka aynu ku dhaafno kitaabka aynu bilaabayna si aynu sheegnay waa kitaabka almukhtasaru latiif ama almukhtasaru sagiir fii ma laabudda likulli muslimin min macrifatihi fi lcibaadaati calaa madhab alimaam shaafici raximah اllahu tacaala ayaa la yidhaahdaa mutuun kala gedisan buu leeyahe matnigiisu weligii mid iska mutawafira ayuu ahaan jiray imminka matiinadan hayno kaa la daabacan safiinatu najaag iyo safiinatu salaadka waa uu yaallaa waxaa kaloo aad u wanaagsan almukhtasaru latiif ka uu ku qoran yahay ee daaru ay daabacday waa mukhtasar runtii aad u wanaagsan oo magaaladana la keenay waxaa kaloo ka mida ah mutuundiisa almukhtasaru saqiir oo iyadana daarulminhaaj fii jidda iyaduna ay daabacday baa jira shuraaxda kitaabkan inta runtii aan ogahay waxa aan ogahay saddex sharax inuu leeyahay mid waa albayaan watacriif bimacaani wa masaa'ili wa axkaami اlmukhtasar latiif oo uu leeyahay markaa ninkaa digtoorka axmed yuusuf annas la yidhaahda ayaa leh ka labaadna oo waa kitaabkaas weeye isagu kooban ka labaadna almanhal اlwafiir bisharxi اlmukhtasar اlatiif ayaa la yidhaahdaa waxaa le isagana sheekh la yidhaha asayid calawi bin cabdilaahi bin xusein alcaydaruus alcalawiy alxuseyniy isagana sheekhaas ayaa isagana leh waxaa jira alfawaa'id almardiya oo imaamu ramli isagana uu leeyahay inkastoo aanan arag inta aan ogahaya kitaabku uu sharaax leeyahay kuwaas ayaa ka mid a labadoodan runtii haddii aynu sii kala saarno waa yar kala weyhiro almanhal ulwafiir ayaa roon kan kale ee albayaan wa tacriif ayaa kooban midba markaa dhinaca buu ku wanaagsan yahay oo kollay manhulwafiirku waa uu ka hadal badan yahay oo masaa'ilka uu markaa tilmaamayo waa ay ka badan yihiin waxaanuu caan ku yahay masaa'il kasta ama baab kasta waxa uu soo istishaadsanaya ayuu soo qaadanayaa abyaaddii zubadka ayuu soo qaadanayaa oo mar walba u xodhayaa zubadkuna intan wuxuu ku yidhi sidaasoo markaa halkaana zubadkii ayaaba kaaga sii baxaya kan isagu waa ka kooban yahay xagga dabc ahaanna inkastoo labaduba ay idaaru diyaa yihiin haddana kan yarbaa xagga dabcad ahaan sii qurux badan xagga sharaxa iyo xagga yar adiladana waxaad mooddaa inuu kan yari uu isagu ku fiican yahay baad mooddaa laakiin labada kitaabba waa laba kitaabo markaas aad iyo laxaad u qiimale weeye haddii aynu intaa kaga gudubno oo aynu muqadamada insha allahu tacaala aynu waxoogay ka akhrino qaala almu'alifu raximah llahu tacala wuxuuhi bismi illahi araxmaan araxiim bismi illaahi alla magaciisa ayaan ku bilaabayaa kitaabkaygan ama aan ku akhriyayaa allihii arraxmaani raxmaanka arraxiimi allihii raxiimka ahaa marka bismi illaahi ilaahay magaciisa allah waa ismi calamku ah alleh oo aan alle cid aan ahayn lagu magacaabin oo macnaheeduna yahay alma'luuh bimacna almacbuudi maxabbatan wa tacdiiman waa kii lagu caabudayey kalgacaylka iyo weynaynta ilaahii lagu caabudayay magaciisa ayaan ku bilaabayaa allihii arraxmaani raxmaanka araxmaan waxa weeye allihii naxariista waasica ahee ballaadhan naxariisanayey leannu siiqadiis waa faclaanu faclaanna asica walimtilaa' ayay tusisaa rajulun khadbaan haddii la yidhaahdo waa cadha buuxsamay oo kabidmay oo kidha baa la yidhahdaa markaa raxmaan waa allihii naxariisanayay naxariista waasicaa alraxiim waa allihii naxariisanayey naxariista waasiladaahe gaadhaysa khalqigiisa markaa raxiim waa faciil bimacna alfaacil weeyaano waxay tusinaysaa iyaduna ficil bay ku tusinaysaa markaa waxay noqonaysaa arraxmaan iraxiim marka la isu geeyo ilaahii naxariisanaya naxariista waasica ee waasilada hee gaadhaysay khalqigiisa ilaahii naxariisanayey ayaan magaciisa ku bilaabayaa ee culimmada qaarkood waxay dhaaheen arraxmaan waa ilaahii naxariista caamkaa naxariisanayey ee naxariista adduunye markaa cid walba gaadhsiiyey alraxiim allihii naxariisanayay naxariista khaaskaa wa kaana bilmu'miniina raxiima sida ilaahayba u yidhi ee naxariista markaas aakhira dadka mu'miniinta ku gaar yeelay ilaaha magaciisa ayaan ku bilaabayaa sheekhu ka hayrihi min almusannifiin waxa uu ku bilaabay kitaabkiisii bismi illahi araxmaan araxiim waxaannu ku dayanayaa dee ilaahay kitaabkiisa oo suurad walba faatixada ugu horraysaiyo suuradaha kaleba ku bilaabay bisinka iyo isagoo ku dhaqmaya xadiid markaa culimmada qaarkoodna ay daciifiyaan imaamu nawowina kitaabkiisa aladkaar markuu markaa wax badan isu geeyey ee uu tilmaamay markaa mawsuul iyo mursal labadaba in lagu wariyey uu isagu markaa ku tilmaamay inuu xasan u yahay culimada qaarna daciifiyeen nebigu sala allahu ala slm uhi kullu amrin dii baalin laa yubda'u fii bismi اllahi الraxmaan الraxiim fawaqtac arrin kasta iyo amar kastoo arrin weyn u saaxiibahoo leh oo aan lagu bilaabin ilaahay magaciisa bismi اllahi الraxmaan الraxiim fawaqtac mid kala go'an weeye oo naaqis ahoo barakadiisu ay yar tahay isagoo markaa kaana ku dhaqmaya ayuu sheekhu uu ku bilaabay wixii wanaagsanna markaas waa lagu bilaabaa waana shardi waxaa waxaa wanaagsanee lagu bilaabayaa inaannu dikri maxdi ahayn oo dikri maxdiya ah hadduu yeesea laa ilaha illa kale bisin lagama horraysiiyo waana inaan shaaricu u yeelin mabda' kale oo bisinka ahayn iminka salaadoo kale dee bisin kuma bilaabatay takbiiratulexraam bay ku bilaabantaa khudbada jumcada oo kale dee iyaguna taxmiiddii bay ku bilaabmaysaa inaan waxyaalaha muxaqaraadka ee markaa hooseeya waa inaanu ahayn markaa sheekhu wuxuuhi bismillahi raxmaan iraxiim alxamdu mahad lillaahi ilaahay bay u sugnaatay rabbialcaalamiina caalamiinta rabbigooda ahaa ayay mahadi u sugnaatay marka alxamdu waa mahad dhammaanteed fi dunya waalaakhira mahad dhammaanteed la ammaano ilaahay weynaynayo tacdiimayaduu ku dheehan yahay ilaahay baa markaa khaasay u tahay ama ilaahay ayaa mutay oo iska leh alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin caalamiinta rabbigooda ahaa rabbi macaani fara badan buu ku yimaaddaa wuxuu ku yimaaddaa kii maaligi ahaa wuxuu ku yimaaddaa khaaliq buu ku yimaadaa iyo abuure mudabbir iyo maamule muslix iyo hagaajiye marka caalamiintuna waa jingaya insiiyo malaa'igtaa la yidhahdaa culamada qaar waxa maasi wallahi wixii ilaahay ka soo hadhay oo dhan ayaa la yidhaahdaa markaa mahadi waxay u sugnaatay lilaahi rabbi alcaalamiina caalamiinta wixii ilaahay ka soo hadhay oo dhan isagu ahaa abuurahooda isagu maaligooda ahaa maamulahooda hagaajiyahooda ahaa arsaaqahooda ahaa ilaahaas ayaa mahadleen wa ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa inaanu jirin ila allaahu ilaahay mooyaane waxdahu xaaluu kelidii yahay laa shariika weellahuma sugnaanin wa ashhadu waxaan qirayaa anna muxammadan nebi muxamedna cabduhu wa rasuuluhu addoonkiisa iyo rasuulkiisa inuu yahay sala allaahu alla ha ammaano calayhi korkiisa wa calaa aalihi iyo aalkiisa wa saxbihi iyo asxaabtiisa wasallama alla hana nabadgeliyo waxau sheekhu intaa kadib hi wa ashhadu waxaan qirayaa ogahay qirayaa caddaynayaa an laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa inaannu jirin ila allaahu alla mooyaane keligii isaga ayaa cibaado mutay waxada waxaaluu kelidiya laa shariika lahu wehelna aanu u sugnaanin waashhadu waxaa kaloon qiraya anna muxammadan nebi muxamedna cabduhu addoonkiisii iyo wa rasuuluhu ergeygiisii inuu yahay addoonnimo ayuu markaa horraysiiyey waayo nebiga sala allahu calayhi wasallam ayaa horraysiiyey xadiidkaa saxiixa ah ee bukhaari warinayo laa tudruunii kamaa adrat innasaara ciisa bni maryam fa innamaa ana cabdun faquluu cabdullaahi warasuuluh wuxuu nebigu sala allahu alay slam ammaantayda ha ugu talax tegina say nasaari ibna maryama ugu talax tegeen anigu addoon baanahay marka ay sheegaysaan waxaad tidhahdeen addoonkii ilaah iyo rasuulkiisii dheh midda labaad addoonnimadu waa awsaabdiisii iyo wax addoon lagu sameeyey tii ugu sharafda badnayd ilaahay baa maqaamaadka saynu safiinatu salaadkii baa muqadimiinsa ku soo sheegnay ilaahay baa ku sifeeyey maqaamulisraa subxaana aladii asraa bicabdihi addoonkiisii alxamdu lilahi aladii anzala calaa cabdihi alkitaaba walam yajcal lahu ciwaja ilaahay baa addoonnimo ku sifeeyey sala allaahu alla ha ammaano calayhi nebiga korkiisa alla ha ammaano salliga ama asalaam min allah maxaa looga jeedaa bay culimmadu yidhaahdeen culimmada qaarkood waxaa inooginaya inay yidhaahdeen waa raxmad allah u naxariisabay ka dhigan tahay laakiin taa waxaa la yidhi waxa ay ka hor imanaysaa aayadda qur-aanka ilaah leey ulaa'ika calayhim salawaatu min rabbihim waraxma ilaahay salawaad iyo naxariis buu isku cadfay cadafkuna muqayiruu keenaayo inta badan labada shay ee la ysku cadfayaa waa laba shay oo kala duwan markaa waxaa tafsiir ay ku fasireen mufasiriin fara badani iyo rag badan oo salafkii ka mida ah see cimaaduddiin ibnu kaiir tafsiirkiisan tafsiirulcadiimka abucaaliya taabicigaasuu ka soo qaadanayaa inuu yidhi ilaahay salaatullaahi calaa rasuulihim waa hanaa'u calayhi fi lmala'i laclaa waa ammaanta iyo xuska ilaahay uu ku xusayo malowlaclaa iyo malaa'igta dhexdooda uu ku xusayo ee markaa gaadhsiinayo taa ayay noqonaysaa markaa salaadda ilaahay uu ku salliyayo sheekh maxamed saale cuthaymiin oo kale waxa uu markaa tilmaamaya taa lafdeeda kitaabkiisaanu buluqumnaamka ku sharxo taa lafdeeda waxoogay buu markaa yar gelinayaa markaa wuxuu leeyahay waxaa yacnii fiican in la yidhaahdo waa naxariis khaasa oo naxariistan uu khalqigoo dhan u naxariisanayo mid ka sarraysa ayuu markaa isagu halkaa ku dooranaya wa sala allahu allaha ammaano nebiga korkiisa wa calaa aalihi aalkiisaba aalkiisa ama xigtadiisu waa muuminiinta qaraabadiisa ah ama yacnii reer bani iyo reer bani mutalib yacnii kuwii markaa mu'miniinta ayaa ka tirsanaa ayaa xigtadiisa looga jeedaa atbaacdiisa iyo ciddii markaa raacday ee rumaysoo dhammina aalka nebiga ayay soo gelayaan wa saxbihi asxaabtiisiina ha ahaato oo ilaahay markaas iyagana sidaas markaa ha u ammaano wasallama ha nabadgeliyo saxbina waa jamcu saaxib oo saaxibna waxaa la yidhaha maniish samaca maca nebiy sala allahu alay slam mu'minan bihi wamaata calaa daalik saxaabi waxaa la yidhaha ciddii nebiga la kulantay ayadoo rumaysan ee weliba arrinkaana ku dhimatay ayaa saxaabi la yidhaahdaa wasallama ilaahay ha nabadgeliyo sidaasaa markaa sheekhu kitaabkiisii markaa bisinka ugu bilaabay xamdiga ayuu markaa ku xigsiiyey oo ayadana xadiid kale ayaa jiray oo isagana ay ibnu maaja iyo warinayaan qolyana ay daciifiyeen imaamu nawowina markaa uu tasiixinayo kulu amrin dii baalin laa yubda'u fiihi bilxamdi fahuwa aqtacu arrin kasta oo markaa amar kasta iyo arrin kasta oo markaa arin weyn loo aan ilaahay mahaddiisa lagu bilaabin isaguna markaa mid aqdac isaguna ama ajdama weeye labadan bilow ee kan bisinka sheegaya iyo kan markaa sheegaya xamdigana waxay ka dhigeen laba ibtidaa ibtidaa xaqiiqi iyo ibtidaa idaafiya weeyaan bay idhaaheen ibtidaaga xaqiiqigii waa ka amaam naqsul dhaceen waxba ka horraynin kaa bisinka ayay ku xambaareen ibtidaa'iga idaafigaahina waa ka amaam almaqsuud dhaca walow waxba ha ka horreeyaanoo kaana xamdiga ayay markaa ku xambaareen tashahudkii ayuu markaas la yimi iyo salligii iyo salaamtii nebiga iyo aalkiisa iyo asxaabtiisa ayuu inoogu xigsiiyey wa bacdu buu idhi intaa kadib fa haadaa kani mukhtasarun waa kitaab la gaabiyey oo fii maa kiina ka hadlayaa laabudda laga maarmaanka u ahaa likulli muslimin qof kastoo muslima min macrifatii gerashadiisa ow macrifati milihi ama mid isaga la mida gerashadii oo min furuudi dahaarati dahaarada faralyaalkeedii wasalaati iyo salaaddii wakayrihimaa kayrkooda fa yejibu waxaa waajiba tacallumuhu barashadiisa ayaa waajiba wa tacliimuhu in la baro ayana waa waajib miman yaxtaaju ilayhi cidda u baahanaya min arrijaali rag iyo wanisaa'i dumara wasighaari iyo kuwa yaryar walkibaari kuwa waaweyn waalcabiidi kuwa addoomma walaxraari iyo kuwa xoraba waxaa sheekhu yidhi wabacdu intaa kadib yacnii bisinkaas iyo xamdiga iyo salaadda iyo salaamta nebiga iyo aalkiisa iyo asxaabta uu ku saliyey dabadii fa haadaa buu yidhi kani haddii la yidhaahdo kitaabka markuu bilaabayey buu waa intan yidhi oo way horraysay intani kitaabka qoridiisuna waa dembaysay waxaanuu ishaarayaa waxa weeye waxaan dihnigiisa iyo maskaxdiisa ku soo xadirsan uu doonayo inuu markaa sheekhu soo butaaciyo ayuu ishaarayaa haddii la yidhaahdo intuu kitaabka markaa qoray ayuu dabeetana gadaal ka tilmaamayaana dee fahaada kitaabkan aan qoray ee kani bay noqonaysaa markaa oo shay maxsuusa bay markaa ishaaradu ay ku dhacaysaa mukhtasarun kitaab la gaabiyey weeye mukhtasara ah waxay dhahaan waa ka lafdigiisu yar yahay ama macnihiisu ha bato ama yuu badanine qarna waxay dhahdaan waa waxaa lafdigiisu yar yahay macnihiisuna badan yahay waxa markaa ka hor jeeda mabsuud oo kii markaa isaga lafdigiisu badnaayee la kala fidiyeya waxaana yidhaahdaan hadalka waa la basiyaa waa la kala saaraa si loo fahmo waa la ikhtisaariyaa waa la koobaa si loo xifdiyo oo korka looga qabto mukhtasarkanina wuxuu ku saabsan yahay fii maa shay laabudda laga maarmaan u ah likulli muslimin qof kastoo muslima rag iyo dumar midkuu doonaba ahaadee min macrifatihi gerashadiisa ow macrifati mili ama mid isaga la mida ah gerashadiisa bal sheekhu insaafku samey macnaa kayganuu nin la bartaa yacnii laga marmaanoohee ah kuwa la midkaahee ah kale ee culimmada kale ay qoreenna yacnii waa laga maarmaan ama kan ama mid la inuu markaa qofku bartaa qof kastoo waa laga maarmaan si uu markaa dee axkaamta ku sugan wuu ogaado ugu dhaqmo waxaa qofka muslimkaa ah inuu gartaa laga maarmaankaay u tahayna waa maxay waa min oo min furuudi ahaarati waxaa laga maarmaanka qof muslim inuu garto waa maxay min furuudi ahaarati طahaarada faralyaalkeediia wa salaata iyo salaadda faralyaalkeedii wa hayrihimaa iyo kayrkoodba qofku inuu markaa axkaamta barto oo uu tafaquh ku sameeyaa mar waajib cayni ayuu noqonayaa waa wixii ay ku taagantahay cibaadadiisa ansixiddeeda ee guurkiisa ansixiddiisa mucaamaladiisa ansixiddeeda qofku marka uu cibaadeeyo dee cibaadadii waa shay waajiba salaaddii waa shay faral cayni oo saaran sakadii hadduu xoolanayaa sidaasi leeg soomkiina sidaasi leeg xajkii inuu aqoon u yeeshaa arrin laga maarmaanoo waajib a ah weeye inta ay kaga gudmayso inuu aqoon u yeeshaa waa waajib haddii uu doonayo inuu guursado inuu ayadana kooras qaato oo axkaamtii guurka ayana wax ka barta arrin laga maarmaana weeye weliba guurku waxa uu ka mid yahay waxyaalaha aynu aqoonla'aanta ku gallo waxaan guryaheenna ka qaaday kalgacalkii ka qaaday ee ay markaa laysugu wada dhacayo ee markaa khilaafkiiyo mushkiladdu uga taagan yahay waxa weeye waa aqoon la'aan sidii loo wada dhaqmayey xuquuqdii laysku lahaa wixii laga maarmaaqaaban aqoon loo lahayn dabeedna weliba isagoo qofku dardaaranno kaloo inantaan la dardaaro la yidhi ninkaa iska igraari isagana la yidhi marka heblaay ha odhannin ayaa laga yaabay inay isula yimaadaan isku qarxaanun markaa markaa qofkii hadduu guursanaya waa inuu koras qaataa oo axkaamtii u bartaa hadduu meherad samaysanayo oo uu ganacsi bilaabayo ayana waa laga maarmaan waa waajib caynaya inuu markaa qaabka loo ganacsado iyo waxa laga maarmaanka inuu ayana ogaada lacagun qofku inuu xasiliyo maaha yacnii qofkaan aqoon lahayn cumar bin khadaab aswaaqda waa ka kicin jiray ribuu cunaya amba dadka cunsiinayaabuu odhan jiray marka cilmulxaal baa la yidhaahdaa waxa markaa xaaladda aad ku sugan tahay laga lagamaarmaanka u ahi waxa weeye waa waajib cayniya ayuu noqonayaa waana ka talabulcilmi fariidatu calaa kulli muslim xadiidka marka ibnu maaja warinaya turuqda faraa'in lehe alxaafid ibnu cabdilbarna markaa jaamicu bayaani cilmigu fadligu markaa turuqdiisoo dhan uu ku oofsaday waa arrintuu ka hadlayey mararka qaarkood buu waajib kifaaya noqonayaa wixii intaa ka dheeraada intay cibaadadaada iyo munaakacadaada iyo mucaamaladaadu ay ku ansaxaysa wixii ka dheeraade ilaa darajatulfatwa aad ka gaadhayso ayaduna waxay noqonaysaa waajib kifaaya oo dadka inay cid ka midi barataa arin laga maarmaana weeye haddii dadka markaa cid laga waayana waa lagu dembaabaya wixii intaa ka sii dheeraad ee markaa kutabaxurkiisuna isaguna waa iska manduub iyo sunne haddaba wuxuu idhi markaaad dee baratid wixii markaa aan laga maarmaana garashadiisa ee kana ama mid kale ah fa yejibu waxaa waajib ku ah markaa qof kastoo khayr iyo wanaag doonaya tacallumuhu barashadiisa ayaa waajib ku ah wa tacliimuhu beridiisuna waajib ayay ku tahay min mancid inuu baro yaxtaaju ilayhi u baahan oo min alrijaali waannisaa raggii iyo dumarkii ah waasiqaari waalkibaar kuwii yaryaraa iyo kuwii waaweynaa walcabiidi addoommadii iyo walaxraari axraartiiba yacni waa inuu sii gudbiyaa qofku oo markaa isaguna isa sii dhaafiyaa marka welibana adigu waxa lagu akhrinaya aad ku daasho inaad akhrido ayuu kuu sugmayaa waxyaalaha marka laga hadlaya cilmiga iyo xoolaha marka laysbarbar dhigayo ayaa waxaa layidhi xooluhu bixinta way ku nuqsaamaan laakiin cilmigu bixinta wuu ku kordhaa mar kastoo aad akhriyayso od aadna sii gudbinayso waxa weeye waad baadhaysaa oo cid baad weyddiinaysaa wuu kuu sii kordhayaa waa kuu sii sugmaya marka qofku waana inuu barta waana inuu ku dadaalaa inuu sii gudbiyo oo markaa dadka kale uu sii gudbiyo iska hordhacunbu deriskeennu ahaa insha allahu tacala halkaa inoogu joogo wallah